بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب مرفوعات الأسماء مرفوع الأسماء سبعة ناتي بها معلومة الأسماء من تبويبها فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع وواجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسندا فقل أتى الزيدان والزيدون كجاء زيد ويجي أخونا وقسموه ظاهرا ومضمرا فظاهر اللفظ الذي قد ذكرا والمضمر اثنى عشر نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قاما قاموا وقمنا النحو سمتم عاما وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كان لم يقم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقياس يعلم باب مرفوعات الأسماء cashirka aynu halkan ku arki doono biidni illaahi tacaala waa marfuucaatu lasmaa waxaynu bilaabaynaa asmaadu saddexda qaybood ee ay ka koobnayd qayb ka mida asmaada qayb ka midihii waa marfuuc oo waa la rafciyaa toddoba baab inay tahay baynu kitaabkeennii kale ku soo dhigannay qayb ka midihiina waa mansuub oo waa la nasbiyaa shan iyo toban baab ayaynu ku soo dhigannay qayb ka mid waa majruur oo waa la jaraa asmaadu saddexdaa qaybood ama saddexdaa guruub ayay asmaadu ka kooban yihiin sidaynu ognahay haddaba maanta cashirka aan qaadan doonnaa waa marfuucaadkii toddobada baab ahaa cashirkiisii koobaad ee faacilka ahaa baan qaadanaynaa culima faacilka marka laga warramayo faacil waa ka ficilka samaynaya ayaa faacil la yidhaha asal ahaan faacilka ficilka samaynaya ayaa luqadda loo yaqaanaa laakiin heshiiska iyo heshiiska nuxaadu ay leeyihiin marka faacil la idlaaqo waxaa loo yaqaanaa ismiga marfuuca ah ee sidaynu ognahay ficilkiisu uu ka horeeyo eeg faacil marka aad doonayso shardi waa inuu ismi yahay waxaa suurtagala ismigaasi inuu noqdo ismi daahira waxaa kaloo suurtagala ismigaasi inuu noqdo ismi damiir ah waxaa kaloo suurtagala ismigaasi inuu noqdo ismi mubhama faacilko inaad saddexdiiba ka keentaa daahirkii iyo damiirkii iyo mubhamkii saddexdiiba faacilka ka keen waxaynu doonaynaa ismiga ee faacilki ihi horta waa ismi marka koobaad haddaba waa ismi markaynu nidhaa waxa si toosa ah inoogu soo hoosgelaya sideeddii ismiga daahir damiirka lixdankiisiina waxa faacil noqda waa afar iyo labaatankii fii maxalli rafcinka aynu ku soo marnay ismiga mubhamkaana boqol iyo afar iyo toban meelaha ayaynu ogeyna ma boqol iyo labaatan baynu ogeyne boqol iyo afar iyo toban faacil way noqonayaan wuxuba ilaa waxyaabaha mumtanica ah ama mutacadirka ah ee gaar ahaan boqol iyo sideedda ismushaaraha laga reebo mooyaane faacilku waa ismi baynu nidhi yaa keenaya haddaba ama ii tusaalaynaya faacilkiioo ismi daahira ah gruubka dhinacan haye waa jaaa zayd ma jaa'adaa faacila mise zaydka zaydkaa faacila sheekh maxamed asmaaulkhamsaha ii tusaale iyagoo faacila oo faacila ii tusaale jaaa abuuka waa jaa'adaa faacila miyaa abuuka baa faacila maxaa lagu rafcinayaa wowdaa lagu rafcinayaa maasha allah iigu daroo musanahoo faacilana ii keen ha musanaha oo faacila jaaa arajulaani maxaa lagu rafcinayaa isna alifkaa lagu rafcinayaa maasha allah culima waxaynu doonaynaa maadaamoo sideedda ismi daahirba ay faacil noqonayaan hal arday oo ii keena damiir munfasil ah oo faacila gruubkan iga horeeya damiir munfasil ah oo faacil ah hal arday oo ii keena waa damiir munfasil ah labiyo toban damiir baa noqon jiray faacil marka ah. bal culima fikira hadda damiir munfasil qoladan iga horraysa baan doonaya damiir munfasil ah oo faacila nacam sheekh maxamed maxaa tidhi jaaahum ma humtaasa humtaasi mayadaa munfasilba jaaabay toos ugu xigtahay haaho mutasil wey jaaa naxnu jaaa naxnu eg lama ogola in jaaa naxnu eg waa dariiq baynu qaadanay ruuxulicraabkeenni waxaan ku qaadanay in maa la isticmaalo inuu qofku ereyga maa hadalka ka bilaabo uu nambarka labaad ereyga ficilkaa ku xujisiiyo uu numberka saddexaad mafcuul hadduu jiro keeno uu numberka afraad ilaa keeno uu numberka shanaad damiir keeno shantaa qodob ama uu eh, iskaga tago mafcuulka mar aynu sheekha jaani siino way ku soo booday intaasoo indhaas eegayo yar aye ha okay faacilkii sawdiga daahir ka dhigay okay iyaaya sawdiga mafcuul bay ahaan jirtay eeg hadduu sax yahay waa maa jaaa ilaa huwa ama maa jaaa ilaa ana ama maa jaaa ilaa naxnu hadduu sax yahay armayla socoteen culimo damiirka munfasilka amarka faacil laga dhigayo maa iyo ilaabaa la isticmaalaa haddii ereyga inna ma aan isticmaalnana u baahnaanba mayna maa iyo waxaa inamaa jaaa ana waa af carabi saxa inamaa jaaa ana anuun baa yimid inamaa jaaa naxnu waa eray saxa wey haddii inamaa ereyga uu ku jiro hadalkii waa laga maarmayaa maadii iyo ilaadii iyo dariiqii dheeraa waa laga maarmaya markaa bal waxaan doonayaa ismuinshaa damiir mutasiloo faacila gruubka bidixda yaa keenaya damiir mutaila oo faacila yaa keenaya nacam sheekh maxamed maxaa tidhi qultu maasha allah waa qaafkaa faacili a miya damiirka maytada waa sax wey ta'daasaa faacila ismu ishaare faacila haddaba rag yaa keenaya ismu ishaare faacila nacam jaaa haada haada waa faacil sow maaha waa sax wey jaaa haada waa haadaabaa ismu ishaaraa waana faacil ismi mawsuul faacilo yaa keenaya xamse nacam ismi mawsuul faacilo ayaan rabaa maxaa tidhi jaaa aladii akramaka mise jaaa aladii darabaka baa tidhi waayo jaaa aladii akramaka waa si wanaagsan jaaa aladii akramaka markaynu nidhaa ereyga faacilka ma akramaba mise waa kaafka akrame ku jira mise waa jaaa mise waa aladii halkaa jaaa aladii akramaka laba ficil baad sheegtay xamsowe labadaa ficilba faacilkooga noo kala caddee jaaa aladii akramaka laba ficil baa ku jira mid kasta faacilkiisa haynoo sheego markaa sheekh xamsi faacilka jaaa waa kee faacilu jaaa waa kee jaaa aladii akramaka alladii baa faacila haye akrama yaa faacilo ah waa damiiree damiir mustatira oo maxay a taqdiirtiisu ay tahay ay huwa tahay maa sha allah jaaana alladii baa faacil u ah akramana huwa qarsoon ayaa faacil u ah sidaynu arkayno kolka culima haddaba faacilku waa ismi faacilku waa ismi markaynu leenahayna waxaa inoo soo hoosgelayaa inuu ismigu ismi daahira yahay iyo inuu ismigu ismi damiire yahay iyo inuu ismigu ismi mubhama yahay waxaa kaloo jiro oo noqon kara ismiga muawalka loo yaqaano ismiga muawalkiina culima faacil wuu waan soo dhiganna waan soo tusaalaynay welibana yaa hal tusaale ii keenaya oo ismiga muawalkiihi faacil uu yahay hal tusaale oo ismiga muawalkiihi uu faacil yahay nacam muxyidiin baa keenaya xagga ugu dambeeya nacam yaa muxyidiin waxaan u malaynayaa uu maqlayaa muxidiin haye muxidiinow istaag waxaad keentaa ismiga muawalka oo ah faacilo balkeen ismiga muawalka oo faacilo balkeen ismiga muawalka oo faacila ah ah tafakar anta ya muxidiin waayahay halka nin maxamed la yidhahdaa doonaya inuu kaa qaatee muxiidiin waa misaan u malaynaya haye nacam acjabanii an tadriba caliyan an tadriba caliyan acjabanii an tadriba caliyan okay antu markay masteriyo tahay sida badan mudaaricay iska gashaa soo caynkaa ma aha acjabanii an tadriba caliyan waa tadribadaa masder halkaa laga dhalaalinayo ayaa faacilkii acjaba noqonaya shukran aynu cashirkeenna bilaabano baabu marfuucaati alasmaa'i asmaada la rafciyo baabkoogii weeyi marfuucul asmaa'i asmaada la rafciyaa sabcatun toddoba weeyaan horta toddoba baab la rafciyaa waxaad ogaatiin baabka rafcaha markaynu baranayno xagga asmaada toddoba ayaa laga rafciyaa na'tii waanu la iman bihaa toddobadaba waanu la iman macluumata alasmaa'i asmaadooda iyo magacyadooda kiyoo la garanayo min tabwiibihaa baabashooda laga garanayo baabbaab baan u samayni toddoba baab igu dhiga buu sheekhu yidhi inaan sameeyo oo toddobadaa baab aan kubaabba eh, aan ku soo qaato mid ka mid a ah. marfuucul asmaa'i asmaada la rafciyaa sabcatun toddoba weeyaan ereygaa weeyaanihi waa khabar la socda ardayay markaad wax macnaynaysid mubtad khabarku waa halka uu warku ku dhacayo marfuucul asmaa'i asmaada la rafciyaa sabcatun toddoba weeyaan toddoba ismi oo la rafciyo ayaa jira na'tii waanu keeni bihaa toddobadaba macluumata alasmaa'i asmaadooda kiioo la garanayo min tabwiibihaa baabashooda laga garanayo baabbaab baynu ku soo qaadan kolka mid kasta baabkiisaad magiciisa ka garan doontaa faacilkiibuu doonayaa inuu bilaabo faacilka inuu baab u sameeyo ayay ahayd sheekha waxa ka tegey ama uu halmaamay inuu faacilka baabu sameeyo baabkan unbu iska hoosgeliyey baabkan marfuucaadka unbu iska hoosgeliyey ajruumigiibaa halkaa ka fiicnaa ajrumigu baabu marfuucaati lasma intuu yidhaah ayuu haddana baabulfaacil odhan jiray soo caynkaa ma ahayn kolka sheekheenani faacilka baab gaara uma samaynin waynu aragnaa falfaacilu faacilkii ismun ismi weeyaan muطlaqan kiyoon la kala qaadaynin ismiga horta faacilku waa ismiyo ogaada ficilku faacil ma noqon karaa ficilku suurtagal ma aha ficil faacilo in af carabiga laga soo helo xarafku faacil ma noqon karaa xarafku suurtagal maaha xarafkuna inuu faacil noqdo ismi unbaa horta faacil noqda falfaacilu faacilku ismun ismi weeyaan muطlaqan kiyoon la kala qaadaynin ismiga maxaan loo kala qaadqaadaynin inuu ismigu daahirkii yahay sideedda ahaa iyo inuu ismigu damiirkii yahay afar iyo labaatankii fii maxalli rafcin iyo inuu ismigu mubhamkii yahay boqol iyo afar iyo tobanka ahaa intaa midna loo kala qaadi maayo ismigaasaa faacil noqon ismiga oo qad irtafaca rafcoomay bificlihi ficilkiisa ku rafcoomay ficilkiisa ayaa lagu rafcinayaa buu sheikhu ina yidhi ismigu waa marfuuc oo ficilkiisaa lagu rafciyaa waxaynu leenahay ismigu waa marfuuc markuu ina yidhi qadirtafaca markuu ina yidhi waxa inaga baxay qodobka qadirtafaca waxa inaga baxay mansuubaadka iyo majruuraadku oo faacil ma noqdaan suurtagal maaha shay mansuubihi inuu faacili noqdo suurtagal maaha shay majruurihina inuu faacil noqdo majruur iyo mansuub toona faacil maaha waa qadirtafaca haddaba culima halkaa qadirtafaca saddex qodob ayaa soo wadagelaya qadirtafaca saddex qodob baa halkaa soo wadagelaya inuu marfuucun lafdan yahay mid rafcihiisa la arki karayo jaa muxamadun iyo inuu marfuucun taqdiiran yahay mid rafcihiisu qadaran yahay waa markuu alif wato jaaa muusa iyo inuu marfuucun maxalan yahay mid mabniyo maxalka laga rafcinayo waxa weeye jaaa haadaa ereyga haadaa ah oo kale saddexdaasiba culimo waxay isku yihiin marfuuc bay saddexduba isku noqonayaan saddexduba waa marfuuc midi lafdiguu ka rafcisan yahay jaaa muxammadun midina taqdiirtuu ka rafcisan yahay jaaa muusa midina maxalka ayuu ka rafcisan yahay jaaa haada haddaba qad irtafaca buu ina yidhi sheekhu bificlihi markuu inoo raaciyey bificlihi ficilkiisuu ku rafcoomayaa markuu inoo raaciyey intaa yar waxaynu waynu ku haysanaayo qusuur baa ku jira qusuur baa intaa yar bificlihidaa yar sheekha in gaabis yar baa ku jira halkaa gaabis baa ka galay haddaan kaa codsado inaad dadi tusto ama inaad dadi barto dad baan ku idhi ibar war dad maxaa la yidhaahdaa markaasaad ragga ii tilmaantay dee dadku waa ragga baadi tidhi hadalkaasi ma ma ma sax buu ku wada yahay sax ma wada waayo dumarkii xaggeen kaga tegey dumarku miyayna dad ahayn haddaba sheekhu wuxuu ina yidhi faacilku waa qad irtafaca bificlihi imise shay baa faacil qaadan jiray saynu kitaabkeennii hore kusoo baranay ruuxulcraabkii imisaa qaadan jiray faacil toban baa qaadan jiray toban yaa faacil qaadan jiray toban ama sagaal labadaa dariiqkaa doonto mar toban qodob ama sagaal qodob ayaa faacil qaadan jiray haddaba tobankaa faacilka qaata ficilku waa midh ka mid a tobanka faacilka rafciya ficilku muxuu noqonayaa waa xabad ka mid a markuu sheekhu yidhi qad irtafaca faacilku wuu rafcismay bificlihi ficilkiisuu ku rafcismay sagaalkii kale xag way mareen markaa mararka qaar ismi faacil baa rafciya ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi rabbanaa akhrijnaa min hadihi alqarya aaalimi ahluha ereygan ahluhaa waa faacil ahlu waa faacil faacilkaa ma ficil baa rafcinaya ahlu haada may ficil ma rafcinayo yaa rafcinaya haddaa ismi faacil baa rafcinaya ismi baa rafcinaya aaalimi baa rafcinaya aaalimi al buu wataa wax kastoo al wataana ismi buu ahaa haddaba faacilka ficilkuma wada ficiluni ma rafciye sagaal ama toban qodob ayaa faacilka qaata ficilku waa mid ka mida kolka tobankii qodob ficilku ku rafcoomaa markuu ina yidhi sagaalkii kale aynu sheekha leena xaggeed geysay sagaalkii kale xaggeed geysay culimmada qaar waxay yidhahdeen mas'aladani waa masale laysla yaqaano oo sheekha waxa loogu cudur cudurdaarayaa ficilka ayaa waxa faacilka qaata ugu caansan wax faacil qaata ficilka ugu caansan kolkaa kii caanka ahaa unbu soo qaataye kuwa kale sheekhu ma dafirsana bay ku leeyihiin oo dafiraadka ma aha iyo diido qad irtafaca kaasoo rafcoomay bificlihi baa ka fiicnayd bicaamilihi haddii bicaamilihi la yidhaa tobankiiba way soo geli lahaayeen sheekhana lama qabsan kareen bicaamilihi haddii odhan caamilku ku rafcoomay caamilku tobankiiba way noqonayaan bificlihi buu yidhi ficilkiisu ku rafcoomay walficlu ficilkuna qablahu faacilka hortii ayuu waqaca dhacay ficilkuna waa inuu faacilka ka horeeya waa shardi shardigaa maxaa iga baxay walficlu qablahu waqaca mubtadihii iga baxay iminka haddaan idhaa jaaa muxamadun muxamedkani waa faacile markuu faacil noqonayo waxa shardiya inuu ficilku ka horeeyo adu inuu caamilku ka horreeyaa shardiya jaaa muxamedun muxuu diidayaa inaan maxamed ka horraysiiyo oon maxay idhaahdo muxamedun jaaa inaan idhaa haddaan muxamedun jaaa idhaa waa hadal sax ah oo af carabiya oo la isticmaalo muxamedun jaaa waa hadal la isticmaalo laakiin muxamedkaa anoo faacil ka dhigaya muxamedun jaaa ma odhan karo waa khalad muxamedunba haddaan idhaayo isagu hadal xagga hore maro mubtadu ii noqonaya jaaa muxamed haddaan idhaahdana muxamedkaasi faacil buu noqonaya markuu ficilku ka horeeyo haddaba shardi faacilka waa inuu caamilkiisu ka horeeyo caamilkaasoo sheekhu ficilunuu ka soo qaatay walficlu ficilku qablahu faacilka hortii ayuu waqaca dhacayaa waxa shardiya inuu faacilka ficil ka horeeyo buu ina yidhi maxaynu samaynaynaa jaaa muxamed haddaad laakiin maxamed ka horraysiisid ood maxay ugu dhawaaqdid muxamedun jaaa jumladaasi waxay noqonaysaa mubtade ayuu noqonayaa muxamedka hore faacil noqon maayo jaa'ana ficil maadi buu noqon jaa'ada faacilkeeguna damiirka mustatirka ah ee huwada ah ee qarsoon ayuu noqonaya muxamedun jaaa haddaan idhaa kolkaa culimo bal hadda labadan jumlo tartansiiya maxay kala yihiin hadaan jaaa muxamed idhaa bal macneeya yaa macnaynaya jaaa muxamed jaaa muxamedun yaa macnaynaya maxamed baa yimid bal hadda maxamed ka horraysiiya muxamedun jaaa haddaan idhaahna yaa macnaynaya muxamedun jaaa waa hadal jira isna bal macneeya muxamedun jaaa waa muxamed baa yimid saw maaha laakiin isku mid maahee ogaada haddii muxamedka la horraysiiyo inta badan qof shikisan baa lala hadlayaa muxamedun jaaa haddaad isticmaasho qof shikisan baa lala hadlayaa jaaa muxamed haddaad isticmaashana qof caadiya baad la hadlaysaa oon shikisnayn mayla socotaa khalaq allah haddaan idhaa khalaq allah yaan la hadlaya cid caadiyaan la hadlaya ilaahay baa abuuray baan idhi waxaan waa qof caadi oon shakisnayn baan la hadlaya haddaan laakiin wallahu khalaqakum idhaa ka waran wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun dee cid shakisan baa lala hadlaya ummadda cid shakisan baa ku jirta cid shaki baa meesha cid baa shakisan ciddaasaa shakiga laga saaraya wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun eeg allahdii faacilka ahaydunbaa mubtade laga dhigto xagga hore la mariyey ficilkiina xagga dambe unbaa la mariyey ahaa mafcuulkiina waa lagu daray wallahu khalaqakum un baa la yidhi oo inaa inaga ilaahayna abuuray yaa ka shakisan innaga maahee wamaa tacmaluun tan ka dambaysa ayay muctasiladii diideen wallahu khalaqakum idinka ilaahay baa idin abuuray baa layidhi wamaa tacmaluun ilaahay baa abuuray baa layidhi fadhigeennan ilaahay abuurin fadhigeennu muna makhluuq ahayn fadhiyi sigan aad fadhiisatay waa camal adigu aad samaysay camal wamaa tacmaluun umuumka hadi cumuumu hadihi alaaya waxaa soo gelaya adiga iyo camalkaaguba inaad makhluuq halkaasay muctasiladii durtamo ka shakiyeenoo way diideenoo waxay yidhaahdeen annagu waxaan u haysanaa laba khaaliq jiraan bay yidhaahdeen ficilka idiraariga ah xanuunka iyo hurdada iyo farxadda iyo murugada iyo wartaa ilahay baa abuure bay yidhahdeen laakiin ficilka ikhtiyaariga ah fadhiisiga iyo see fadhiisiga iyo kicidda iyo yara cararka iyo war waxaa annaga abuurana bay ilaahay ma abuure bay yidhahdeen annaga abuurana taa waayo doonidayduu ku xidhanyo markaan doonun baan fadhiistaa buu ku leey markaan doonana waan istaagaa bal haye haddaba aan fadhiisto buku odhanaya intuu kaco aniga anigu igu xidhanya kaasiyo ilaahay kuma xidhna laakiin farxadda de iskuma hayo ilaahay baa farxadda i hayoo igu abuuraya i siinaya saasuu muctasiliga halkaasuu maray halkaasuu la marayoo ficilkiibay kala qaadeen ficil ikhtiyaariya iyo ficil idiraariya bay u kala qaadeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala inooma kala qaadine wuxuu ina yidhi wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun mar kastoo faacilka xagga hore la mariyo cid shikisan baa jirta markaa qadiyadan cid baa shikisan oo cid baa lala hadlaya qalbigooga la dawaynaya ama qalbigooga la dhayaya sida aan dareemayno ama meesha laga saaraya falfaacilu faacilkii ismun ismi weeyaan mutlaqan kii oon ismigaa la kala qaadaynin ismiga oo qad irtafaca rafcoomay bificlihi ficilkiisa ku rafcoomay walficlu kiioo ficilkuna qablahu isaga hortii waqaca uu dhacay hortiibuu ficilku dhacayaa wa waajibun waajib weeye lficli ficilka dhexdiisa an yujarada in la qaawiyo idaa usnida marka loo tiiriyo lijamcin jamac marka loo tiiriyo ow muhanan ama laba loo tiiriyo bal hadda u fiirso wa waajibun waajib weeyaan fi lficli ficilka dhexdiisa an yujarada in la qaawiyo oo laga qaawiyo min calaamati tatniya calaamada labada sheegta waljamci calaamada jamca sheegta idaa usnida marka ficilka la tiiriyo lijamcin jamc loo tiiriyo ow musanan ama musane loo tiiriyo qaacidadani waa qaacido ilaa xad muhiima weeyaan qaacidada halkaa ku qoran ha ilaawina qaacidada wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan usnida kutubtii rag badan oo runtii kutub waaweyn qoray ayaa beydkaa soo qaata oo shaahid soo qaata beydkaa waa la soo qaata wuxuu beydkani ka warbixinayaa kelmada jalasaa waa ficila hadaan ku hadlo jalasa oo faacilkeyga aan laba ka dhigo oon idhaa jalasa alcaliyaani haddaan idhaa jalasa alcaliyaani ficilkii saw jalasa maaha faacilkuna saw alcaliyaani maaha faacilku waa ayo waa alcaliyaani baa faacilo saw maaha markaa faacilku uu labada yahay ka ilaali ficilka calaamada labada sheegtee alifka ah maxaa laynoo diidayaa inaynu maxayn idhaahno jalasaa alcaliyaani af carabi noqon maayo ee haddii laga tegi waayo luqa daciifa ayaa sheegaysaa luqo la yidhaahdo akaluuni lbaraakhiis miyaad maqasheen luqadda akaluuni lbaraakhiis nimanka oo qura ayaa isticmaala oo jalasaa alcaliyaaniba iyagu odhanayaan ficilku hal faacilunbuu qaataa jelase markaan doonayo inaan ku dhawaaqo kelmadda jelaseah ficilka jelaseah faacilkeeguna uu laba yahay jelase ka ilaali alifkii tasniyada ahaa ka ilaali oo jelasaah ha odhanin maxay dheh jelasa qura ku daa jelasa alcaliyaani alifkaasaa la diidan yahay haddii maalan faacilku uu yahay jamac ragana wow baa la diidan yahay in ficilka lagu soo daro markaan idhaa jalasa alcaliyuuna markaan idhaa jalasa alcaliyuuna faacilku sow jamac raga ma aha ficilka jalasaa calaamada jamaca waa inaan ka ilaalinaa oo maxaynu odhanaynaa markaa jalasa alcaliyuuna maxaa la diidan yahay jalasuu alcaliyuuna baa la diidan yahay waa mamnuuc jalasuu alcaliyuuna waa mamnuuc culima waxaad ogaataa hadduu faacilku noqdo jamac dhadiga dhadiga yahay waxaa ficilka laga ilaalinayaa calaamada jamaca dhadiga ah oo nuun ah markaan idhaha jelsat alfatayaatu markaan idhaa hablihiibaa fadhfadhiistay jelsat alfatayaatu markaan idhaahdo jelsat alfatayaatu maxaa la diidayaa jelasadan in lagu daro nuun oo maxay la yidhaahdo jelasna alfatayaatu waa khalad weeyaan jelasna alfatayaatu waa mamnuuc waxaa lagu leeyahay calaamada jamaca calaamada jamacu waa maxay culimo haddii uu jamacu rag yahayna waa wow hadduu jamacu dumar yahayna waa nuun calaamada jamaca waa in ficilka laga ilaaliya waa qodobkeena koobaad qodobka labaad waxaa la doonayaa haddii faacilku uu musanno yahay ama rag ha ahaada ama dumar ha ahaadee ficilka waa in calaamada musanahana laga ilaaliya labadaa qodobba inaynu ka ilaalino ayaa muhiim muhiim ilaa xad noqonaya wuxuu yidhi taasuu ka hadlayayo wa waajibun waajib weeyi waajibuntani waa khabar soo qadimay wa waajibun waajib weeyi fi lficli ficilka dhexdiisa ayuu waajib yahay an yujarada in la qaawiyo ficilkii oo laga qaawiyo min calaamati taniya oo alif ah waljamci calaamada jamca in laga qaawiyo oo wow iyo nuun ah idaa usnida marka loo tiiriyo lijamcin jamc marka loo tiiriyo ow musanan ama laba marka loo tiiriyo hadaba marka ficilka lagu leeyahay jelasaa ha ama jelasuu ha ama jelasna ha marka lagu leeyahay waa marku ismi daahira oo loo tiiriyey ama jamaca ama labaa sheekhu iska ilaali hadda jalasaa alcaliyaani waxaa jalasa alifkaa la diidayaa markuu ficilku qaadanayo alcaliyaanidan musanaha ah haddii alcaliyaanida layskaga taga ka warrama ama xagga horena la marsado oo la yidhaha alcaliyaani jalasa alifkii waa waajib markaa alcaliyaani jalasa alifkaa damiirka ihi waa kii faacilka noqonayey haddaan alcaliyuunada xagga hore mariyo oo mubtadaba aan ka dhigo oon idhaahdo alcaliyuuna jalasu wowgii waa waajib marka waa qasab wowgii haddaan idhaahdo alfatayaatu xagga hore aan marsado jalasna nuunkii waa qasab markaana haddaba marka la tajriidinayo ficilka ee calaamadda alifka ah iyo calaamada wowga ah iyo calaamada nuunka ah laga ilaalinayaa waa markuu ficilkani qaadanayo ismi daahira oo ka dambeeya oo ama laba ah, ama jamacyada qaybahogiya wa waajibun waajib weeyaan filficli ficilka dhexdiisa an yujarada in la qaawiyo idaa usnida marka ficilka loo tiiriyo lijamcin jamc ka dambeeyo daahir ah ow musanan ama musane marka loo tiiriyo ficilka ha la qaawiyo waxaa laga qaawinayana waa calaamatu taniya iyo calaamatu ljamci baa laga qaawinaya faqul waxaad tidhaahdaa tusaaluu ka bixinaya qaacidada faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxa yimid azaydaani labadii zayd muxuu diidayaa ataa azaydaanida wuxuu diidayaa ataada inaan alif kusii taagnoon idhaahdo atayaa azaydaani inaan idha atayaa azaydaani waa mamnuuc ataa azayduuna baad haddana odhan ataa azayduuna muxuu kaana diidayaa ataa azayduna markuu leeyahay inaan idhaahdo atow azayduna ayuu diidayaa ka jaaa zaydun sidaad u odhan jirtay jaa zaydun markuu faacilku mufrad yahay saw ficilku mufrad iskama ahaan jirin jaa ah dee markuu faacilku musanaya iyo markuu jamac yahayna sidii mufradka oo kalun ha iska ahaado ka jaaa zaydun saaad mufradka u odhanayso xilliga faacilku mufradka yahay sidaasoo kalun markuu faacilku laba yahay ama jamac yahayna u dheh wayeji akhuunaa dhe yeji akhuunaa yeji akhuunaadani waa mufradkii uun akhuunaadani waa asmaaulkhamse mufrada yejiu kolkaas saasunbaad odhani haddaba eeg inagu waxaan tusaalaynay maadigiie xeerkan mudaaricuna wuu yeelanayaa oo mudaaricu waa maxay bal hadda yejlisu faacilkiisa laba ka dhiga yejlisu alcaliyaani saw ma aha saasaa sax ah yejlisu alcaliyaani maxaa khalada oo laguu diidayaa inaan yejlisuda alif iyo nuun ku daro oon maxay idhaahdo yjlisaani alcaliyaani inaan idhaha waa mamnuuc yjlisaani alcaliyaani waa mamnuuc laakiin haddaan alcaliyaanida qadimo saasi waajib bay noqoni oon maxay idhaahdo alcaliyaani yjlisaani markaa waa sax marka yjlisaanidan ay faacilku qaadanaya alcaliyaani yahay ayaa alifkan la diidan yahay nuunkuna taabic buu iyo haddii alifku meesha ka baxo muu ka baxaya yejlisu alcaliyaani ayaa lagaa doonaya yejlisu alcaliyuuna ayaad odhanaysaa yejlisu alcaliyuuna marka faacilku jamaca alcaliyuuna yahay yejlisuda sidaa mufradko kale ugu soo dhawaaq maxaa lagu diidan yahay taana waxaa lagu diidan yahay inaad tidhaahdo yejlisuuna alcaliyuuna saasaa la diidan yahay laakiin haddaan alcaliyuunada qadimo oon mubtade ka dhigo yejlisuunadii waajib bay noqoni eh, alcaliyuuna yejlisuuna baan odhan maxaa la diidan yahay tajlisu albanaatu baa sax ah tajlisu albanaatu ayaa sax ah tajlisu albanaatu waxaa la diidan yahay inaad tidhaa yejlisna albanaatu ayaa la diidan yahay oo taa keento nimanka ogol akaluuni lbaraakhiisi baa la yidhaahdaa nin iyaga kamida ayaa hadlay oo wuxuu yidhi akaluunii waxa i cunay albaraakhiisu takfi baa i takfi baa i cuntay akaluunii albaraakhiisu eeg ficilkaa maxay saxdu ahayd dhawaaqiisu muxuu ahaa inuu maxay ugu dhawaaqo markuu le akaluunii albaraakiisu markuu leeyahay inuu wowgan iyo iskaga taga waxan uu maxay yidhaahdo akalanii albaraakiisu inuu yidhaah bay ahayd akalanii albaraakiisu buu iskaga soo darsaday waxaa la nimankani waa akaluuni lbaraakiis hadalkii ay ku hadleen ayaa iyaga jamaacadoodii magac u noqday markaasaa akaluuni lbaraakiis la yidhi talow iyo aayaadka qur'aanka ah, ma ka soo helaynaa waxay deliishanayaan ama ay deliil ka dhiganayaan nacam waan ka soo helaynaa xadiidkan mataqaanaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika nebiguu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasaa ku soo arooray nimankan daciifka a ah luqadooda kolka xadiidkaasi waxa weeye yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika yatacaaqabu ficil mudaaric bay ahayd faacilkeeguna malaa'igta dambe ayay ahayd maxay ahayd in la yidhaha markaa yatacaaqabu fiikum malaa'ika halkii yatacaaqabu laga odhan lahaa ayaa wowgii meesha la keeno afcaalukhamse laga dhigo nuunkii rafcaana la keenay yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika maxamed ibnu maalik kolkaa luqatu akaluuni lbaraakiis wuu iska daayey oo wuxuu idhi kol hadduu xadiidkani jiro akaluuni lbaraakiis luqadaa naga daayo oo luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika buu yidhi luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaa'ika maxamed ibnu maalik xadiidkaasuu soo qaatay af carabiga marka la baadho ilaa xad ayay yar tahay wuruudka noocan oo kaliihi xadiidka laftiisa haddii aynu hoos u eegno oo yatacaaqabuuna fiiku malaa'ikada aynu eegno eeg ixtimaallo kale ayaa jira oo jumhuurtu ay wataan oo waxay leeyihiin nimanka akaluuni lbaraadiis la yidhaah xadiidkan ma deliishan karaan bay leeyihiin ma deliishan karaan xadiidkan waayo ixtimaallo kale oo tiro badan oo fara badan oo icraabka xadiidkaa ku jira ayaa jira haddaan aayaadka qur'aankaa ah aynu eegno hal aayada ayaa jira oo nimankan luqadooda la moodo inay waafaqsan tahay aayadda rabbi uu ku leeyahay wa asaruu najwa aladiina dalamuu wa asaruu annajwa aladiina dalamuu eeg ficilku waa asara faacilkii aladiina dalamuuda dambe weeyi wa asaruu waxay siraysteen annajwa faqbay siraysteen aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ahaabaa siraystay kolkaa asara faacilkeegu aladiina dalamuu bay ka dhigeen marka aladiina dalamuu laga dhigo asare maan wow lagu soo darin ilan aladiina waa jamce asaruu baa la halkii laga odhan lahaa asara aladiina dalamuu asara najwa aladiina dalamuu halkii laga odhan laha asaruu baa la yidhi kolka aayaddaa qur'aanka ah ayaa luqadan ixtimaal ahaan uu ku jira inay deliishan karaan aayadan lafteeda ma deliishan karaanoo icraabka aayadda wajiyo aad u badan oo hadda aynaan ka warrami karaynin ayaa iyadana ku jira faqul waxaad tidhaahdaa ataa waxaa yimid azaydaani labadii zayd ayaa yimid wa zayduuna zayduuntii badnayd ayaa yimid ka jaaa zaydun zayd ayaa yimidba weeyi wayajiiu akhuuna walaalkayo ayaa imanaya kelmadan wayajiiu ah hamsaha waana lagu dari karaa waana layska dayn karaa waa luqaa jirta luqatu shaayashi maad maqasheen ama luqatu jayaji luqa la yidhaha baa jirta luqatu shaayashi ama luqatu jayaji luqadaasuu ku soo arooray mushkilad male faacilka haddaba aynu qaybino wa qasamuuhu way qaybiyeen faacilkii daahiran ismi daahira iyo wa mudmaran ismi damiiro labadaasaa loo qaybiyey faacilkii daahir iyo damir baa loo qeybiyey labadaa qaybood ayuu faacilku ka koobnaanaya haddaba faacilka markaynu daahir iyo damiir labadaa markaynu ka dhiganno qayb buu ka tegaya qaybta sheekhuu ka tegey ma xasuusantihiin mubhamkiibuu ka tegey sow maaha kitaabkeenna hore ayaan ku soo xallinnay sababta uu uga tegey waa maxay baynu nidhi sababta uu uga tegey mubhamkuyuu gelayaa baynu nidhi daahirka ayuu gelayaa oo xilliga uu ficilku ajwafka yahay xarafka labaadu alifka yahay ayuu dhawaaqu isku mid noqdaa qaalo oo kale haddaan damiir faacil uga dhigo qultu baan odhan oo qaaladii way isbedeli qultu hadaan daahir faacil uga dhigo qaala muxamed buu noqon haddaan mubham faacil uga dhigana qaala haadaa buu noqon kolka daahirkii iyo mubhamkii qaalada isku dhawaaq bay yihiin laakiin damiirka dhawaaq ka duwan buu noqonaya halkaasaa laga qaatay markaa in mubhamka iyo daahirka daahir laysla odhan karo waqasamuuhu way qaybiyeen faacilka daahiran daahir iyo wa mudmaran damiir bay u qaybiyeen waxaa lagu leeyahay daahir iyo damiir labadaasaa laga dhigay fadaahiru daahirku allafdu waa lafdiga alladii lafdiga qadukira lasoo sheegay tusaalayaashan hadda aan soo maraynay faacil daahira bay ahaayeen mufradkiibuu sheegoo jaaa zaydun buu yidhi asmaa'ulkhamsiibuu sheegoo yajii'u akhuunaa buu yidhi musannihii buu soo sheegayoo ataa azaydaani buu yidhi jamcii mudakaru saalim buu soo sheego azayduna buu yidhi waxaasoo dhani waa faacilkii oo ismi daahira ka socda markaa culimay faacilkii oo ismi daahira ka socda weeyi wlmudmaru mudmarka iyo damiirkuna isnaa cashara nawcan labiyo toban nooc ayaa qusima loo qeybiyey damiirkana labiyo toban nooc baa laga dhigay welibana waxaynu leenahay halkaa labiyo tobanka nooc baa laga dhigay uu leeyahay waa mutasilka eh munfasilkuna waa labiyo toban kale afar iyo labaatanba markaa damiir isla ah walmudmaru damiirkii itnaa cashara nawcan labiyo toban nooc ayaa qusima loo qeybiyey waa labiyo toban qaybood ka qumtu waan istaagay oo kaleba weeyi qumtu markaan idhaahdo yaa faacila qumtu markaan idhahdo waan istaagay taadaasaa faacila qumnaa waanu istaagnay oo kaleba weeyi qumnaa qumnaa markaan idhaahdana yaa faacila naada ayaa faacila qumta waradaa istaagay yaa faacila tadaasa ayaa faacila qumti waa faacil baa ku jira yaa faacila ta'daasaa faacila qumtuma yaa faacila qumtuma markaan idhaahdo tumaadaasaa faacila qumtunna dumarow idinkaa istaagay yaa faacila tunada qumtum ragow idinkaa istaagay yaa faacila tumta qaama kii maqnaabaa istaagay yaa faacila qaama huwa qarsoon qaamat tii maqnayd baa istaagtay yaa faacila hiya qarsoon qaamaa labadii maqnaabaa istaagay yaa faacila mayhumaama waa qaamaa alifka ayaa faacila qaamuu raggii maqnaabaa istaagay yaa faacila wowga qumna dumarkii maqnaabaa istaagay yaa faacila nuunta ayaa faacila wlmudmaru ina cashra nawcan qusima ka qumtu qumna qumta qumti qumtuma qumtuna qumtum qaama qaamat qaama qaamuu wa qumna naxwu sumtum caaman ee gabayga xaggan ardayga waxaa laga yaaba inay ku adkaato markuu gabayga tirinayo way dhici kartaa qaamadaa isku soo noqnoqotay inay ku adkaato wlmudmar sna cashra nawcan qusima ka qumtu qumna qumta qumti qumtuma qumtuna qumtum qaama qaamat qaama qaamuu wa qumna naxu sumtum caaman wadaad baa beri loo yeedhay baa la yidhio soomaalidu markay arkaan mawliid noo akhriya bay odhan jireen wadaadan weligiiba mawliid arag ayay yidhahdeen laakiin camriidiga yaqaanay ayay yidhahdeen kaalay sheekh mawliid noo akhri markaasuu dee ninkan inna ka xishoonayaa inuu yidhaahdo ma aqaano markaasuu yidhi haya anaa idiin akhriyaye caawa saw inooma ahaa waa laysku yimid markii laysku yimid ayaa wax alla wuxuu akhriyo intuu garan waayey lan mawliidkii ma garanaye ayuu kan la soo kala baxay kan markuu la soo kala baxay markuu baydadkan marayo walmudmarusna cashran oo caqusima ka qumtu qumna qumti qumtu qumtuma markuu marayo ayay yidhahdeen ha waa halkii ijaabada halkii ducada la aqbalayay ma arkaysiin <laughs> waa ereyada wey halkii ducada la aqbalayay waa khatar weeye ilaahay waa halisteeda weeyaan moogta qofku hadduuna ilahay ka baqaynin wax kasta wuu samayn karaya runtii nin allah u naxariista sheekh cabdalla la odhan jiray oo geeriyooday ayaa maalin qiso cajiibuu iiga warramay nin wadaadaa intuu noo yimid buu yidhi kolkaa isagu sheekh lama moodayna nin wuxuu ahaa iska sheekh ma moodaynin nin wadaada ayaa u yimid dad dadweyneybuu soo ururiyey markaasuu dadweynew maanta war baan idiin hayae kaalaya waayahay waxay yidhahdeen oon baa idin dilay halkana ceelal waxa ku jira buu ku yidhi berigi waaman la sameeyey maxuu yidhi berigii nebi aadan ceelashii la qoday ayaa halkan agtiina furbal yar unbaa afka kaga dahaaran buu yidhi fur yar unbaa saaran buu yidhi ceelashaa halkan agtiina dhinacan intaasoo ceelaa idinka xiga dhinacan kale intaasoo ceelaa idinka xiga dhinacan kale intaasoo ceelaa idinka xiga dhinacan kale intaasoo ceel maasha allah war nimcaad haysatiine ceelashan idin tuse waa la ducaystaa markaase bal ducana keena waxoogaa ducaana keena ceelashana aynuu ballanna markaan idin tusi lahaa waayahay buu yidhi sheekh maxaa sheegay bay yidhaahdeen sheekh maxaa sheegay ceelashan halkeed ku aragtay wuu uga warramay wuu uga qisooday kitaab buu la soo baxay markaa halkan ugu jira aniga allah naxariista sheekh cabdallah iga warramaya kitaabkii markuu la soo baxay kitaabkiibuu baahay wuu baadhay haa ceel hebel intaasoo mitir buu inoo jiraa biyihiisu waa intaa waxa weeye kaasoo keliyaaba ku fidhin deegaanka oo dhan ceel hebel kamaba foga waa kitaabku ka akhriyaya laakiin sheekh cabdalla waa nin dee maasha allah xadiidka umuhaatusitaha waxaan isleeyahay dhakadu ka hayaa waa ninka igu yidhi wallaahi leyla waaxida ayaan qur'aanka anoo sunnatuleyl ku jira dhammeeya ilaahay haw naxariisto waxaa jiray waxaa ku dhacay sheekhii kitaabka akhriyayey ayaa kaadi u baxay kitaabkiina halkii kaga tegey gogoshiisa halkan majliskana waa la fadhiyaa sheekh cabdallana wuu ku jira waxaan ka xishooday buu yidhi inaan idhahda kitaabka baryidhiib kitaabkii baan soo qaaday buu yidhi oo abushujaacan halkan hadda laynoogu akhriyo ayuu ahaa abushujaaca sheekh cabdalla wallahi wuu soo qaaday waxaan kitaabku sheekhu ka akhriyayo ceelasha baladeegti waan soo saaro waa abushujaacii ba abushujaac baa sheegaya ceel baa halka ku yaalla naxwu sumtum waad soonteen caaman sanad baad soonteen kelmaddaa naxw sumtum caaman ah naxw sumtum caaman kelmaddaas ah sumtum caaman waxa weeye beydkuu ku buuxsadaye waynu soo marnay kelmaddaa sumtum caaman halkaynu ku soo marnay qumtum baynu soo marnay kolkaa qumtum iyo sumtum waa isku mid waa jamac raga oo mukhaadaba un weeyaan sumtum waad soonteen caaman sanad baad soonteen wa haadihi tan labiyo toban buu hadda halkaa inoogu sheegay wa haadihi tani damaa'iru waa damiiro mutasilatun wada mutasila labiyo tobankaasiba waa damiir mutasila munfasilkiibaa isna jiroo faacil noqonaya wa miluhaa waxaa lamida mida addamaa'iru damaa'irtii almunfasilatu munfasilka ahayd damaa'ir munfasil ah ayaa iyaguna jira ka lam yaqum ma kicin ilaa ana aniga mooye cid kale hadda lam yaqum waa ficilkii anadaasina waa faacilkii lam yaqum ilaa ana ow antum idinka mooye cid kale ma kicin antum taasaa faacilkiiya labadaasu labiyo tobankii munfasilka inooga soo qaatay wa hayru dayni labadan kayrkood bilqiyaasi qiyaaska yuclamu lagu ogaan wa hayru dayni labadan kayrkood bilqiyaasi qiyaaska ayaa yuclamu lagu ogaan labadaa waxa aan ahaynna qiyaaska lagu garanaya labadan uga qiyaasay buu ku yidhi halkaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkeennii faacilka ayaa bartaa inoogu dhammaaday kolka insha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa waa inoo cashirkeenna berri iyo naa'ibu faacilka weeye su'aaladii shalay toole ardayda cidi kama soo bixin cashirkeenna maanta inaan yaraynay waad arkaysiino waxaan is malaha ardaydu waxoogaa cashirkii baa yana batay waxay la tahay kitaabkeenni waa kitaabkii saddexaad ardayga uu ku cusub yahay haa wuu ku adkaan karaa laakiin ardayga saddex jeer maraya sheekhow eeg ruuxulciraab baan soo dhiganay oo markii koowaada ajruumi baan soo dhiganay oo markii labaada nadmigii ajruumiga ayaan soo dhiganay oo markii saddexaada eeg wuxuba isku baabuun bay ka hadlayaan wax yar bay isla dheerdheeraan karaan kolka arday odhan kara wuu adag yahay si sax a ah marka loo eegayo runtii ma jiro waxa wey waa isla kii hor faacil siday uga warramayeen unbu uga warramaya isagiyo nadmiya un baynu arkayna intaan bay ku kala duwan yihiin kolka insha allah xagga xifdiga iyo fahamka aynu xoogga saaraynaye haye yaynu maanta kicinaa xalqadii shalay toole aynu weynay xalqaday ahayd alada xalqado badan baan weynaan u malaynaya ya abuxayaan saba maa xalqatu abixayaan ma joogta xalqatu abixayaan ma xalqad idil baan joogin xalqatu abi xayaan lama hayo miya xalqatu abi naam nacam waaye xalqaddaa calaamatu su'aal baynu gelinaynaa insha allah waynu isweydiinaynaa xalqaddaasi halkay joogto hal arday baa shalay joogay miya way joogaan soo maaha dee meegabasho layskuma oga sheekh waxaynu isku ognahay ardaygu hadduuna eg waxaan idinku idhi xifdiga waxaa ka horeeya fahanka haddii fahankii adoo ku dhex jira xifdigii waktigu kaa dhaca ceeb maaha dee waxaad tidhahdaa soo xifdii kari waaya lakin fahanka hallayga weydiiyo fahanka laakiin cid lagu dhaafaya male haye waa wanaagsan xalqatu abi xayaan guddoomiyahoogii ma la ma la hayaa guddoomiyahoogii waay istaag waa laftiisabaa istaagaya waay si wanaagsan waxaad samaysaa bal hadda waxaad soo saartaa adiga su'aale caama ah, su'aale guud baan maanta ku weydiinayaa bal waxaad soo saartaa bogga labiiyo labaatan bogga labiyo labaatanaad inoo soo saar ma haysaa labiiyo labaatan kalaamuhu ma macrifa mise waa nakiro ereyga kalaamuhumihi horta ma kelmad ba mise waa laba kelmadood kalaamuhum waa kelmad u fiirsa hadda ma kelmad ba mise waa laba kelmadood waa laba kelmadood labadaa kelmadood ma nakiraa labaduba mise labaduba waa macrifo mise labadu way kala duwan yihiin kalaamuhum labaduba ma macrifaa haye labaduba waa macrifo ka hore magaciisa ii sheeg kalaam macrifadu lix bay ahayd siduu sheekheennani kitaabka inoogu sheegay lixdii waa midka ereyga kalaamihi waa almudaaf ila damiir waayo humtuna waa qaybtee humtu waa maxay baa tidhi waa damiirkii lafdun ka warran hadaba waa nakiro bal macrifo ka dhig ereyga lafduna allafdu haye mufiidun waa maxay waa nakiro bal macrifo ka dhig isagana almufiidu musnadun waa maxay markaa isna waa nakiro bal macrifo ka dhig almusnadu bal intaa noo soo icraab haddaba kalaamuhum ereyga kalaamuhum ma faacil baa ma ma khabar baa ma mebni baa oo mucrabba maaha baynu nidhaahnaa waa mubtade maa sha allah waana hee laba magac buu sitaayeer sheeg alaam waa mubtade waa magaca koobaad waana mudaaf jazaaka allah khayr haye humta ka waran haddaba humta kalaamuhum humtaa kalaamuhum hum horta maxalkay taallaa damiirku saddex maxal buu lahaan jiray mar waa fii maxali rafcin marna waa fii maxali nasbin marna waa fii maxali jarrin saddexdii maxal yuu haystaa hadda humtaasi kalaamuhum fii maxali hee horta magac buu leeyahay naxwaa maad garanaysaa damiir mooye magac kalu leeyahay maad garanaysaa kolku ka hore mudaaf noqday isna muxuu noqday mudaaf ilayhiyoo dhani af carabiga icraab quruu lahaa ma garanaysaa icraabkiisa muxuu ahaa majruur damiirkani waa maxay markaa fii maali waa fii maali maxay damiirkani fii maali fii maxalli jarin wey fii maxalli rafcin haynagu odhanin waayo waa mudaafun ilayhiye lafdun waa maxay ereyga lafduni muxuu icraaban yahay waa khabarkii mubtadaha mufiidunna muxuu icraaban yahay waa sifoo lafdigu leeyahay musnadunna muxuu icraaban yahay may waa kale waa sifa sifa weeye ilan qofka laba tilmaamood baa loo siin karaaye maadan laba tilmaamood siin karaynin maxamedkii dheeraa ee dhuubnaa haddaan idhaa ka warran dherarkiiyo dhuubnidood aadaan ku siiyey soo caynkaa maaha waaye iska fadhiiso xalqaddaa nin ka mida xalqadaada u nin ka mida kici xalqatu abixayaan nacam ka kuugu dhow un kici haye waaye wlkilmatu allafdu almufiidu almufradu wlkilmatu allafdu almufiidu almufradu inta ereyga alkilmatu ah imise dhawaaq baa ku bannaan baa ayaynu ogeyn saddexda dhawaaq bal noo sheeg maxaa tidhi alkilmatu waa kow kan inoo qoran alkelimatu waa laba kaafkoo la damiyo oo kulmatu la yidhaahdo waxaan malaynayaa qaamuusyadu inayna qorin bay ila tahay alkulmatu maga soo helaynaa qaamuusyada laamkana waa fadxiyaa maxaan idhahdaa markaa maxaan idhaa alkalamatu kalamatu alkilmatu alkilamatu soo maa waaye kaasina wuu kasii qadhaadhayahaan u malaynaya bal inaga ilaahaye waar yaa caawinaya madhabkaasaad eeg waxaad ku saxan tahay alkilimatudan qorani waa weji alkelimatuna waa wej kale wejkii saddexaad baa kaa maqan xalqadda ayaa caawinaya ninkaa xalqatu abixayaan yaa caawinaya ninkaa ya maxaa tidhi waad sheegtay alkelimatu waan sheegnay alkelimatuna waan sheegnay weji saddexaad baa loo baahan yahay maxaa tidhi kaafkoo la fadxiyo weeyaan alkalmatu waa yahay alkelmatu maxay ecraaban tahay horta alkelmatu ma ismi ba mise waa ficil mise waa xaraf daliilka adu hayso inuu ismi yahay noo sheeg al baa gashay calaamad kalea ku jirtee ma garanaysaa isnaad waaye alkilmatu muxuu icraaban yahay ma mafaacilba ma mubtada ma khabarba waa maxay waa mubtade haye allafduna waa khabarkii haye almufiiduna waa sifa haye almufraduna waa sifo kale jazaaka allah khayr lismin jaar iyo majruurkani halkuu ku xidhmayaa halkuu ku tacalluqayaa may tanqasimuda ficilkaa lagu tacalluqa tanqasimu buu ku tacalluqaya tanqasimu baad soo horraysiinaysaa tanqasimu gabayga dartii baa tanqasim loo yidhiye tanqasimu maxay xarakaysan tahay maxay icraaban tahay tanqasimu horta ma ficil baa ma ismi baa ma xaraf baa marka hore tanqasimu ma ficil ma ismi baa ma xaraf baa waa ismi sow maaha tanqasimu waa ismi sow tanqasimu way xalqatu abu xayaan oo qura un baad jawaabaysaa xalqatu abi xayaan yaa ka tirsan nin kale ma haysaa xalqatu abi xayaan kici ninkaa dambe saaxib alqalam nacam iska fadhiisan naso haye tanqasimu ka bilow ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa tanqasimu waa ficil sow ma aha daliilka ay inay ficil mudaaric tahay aad ku garatay baan doonaynaa tanqasimu inay ficil mudaaric tahay daliilka aad ku garatay baanu rabnaa wahe tajarudka mayna ficil mudaaric tahay tajarudkaa sheegaya haa qad bay qaadan kartaa ama siin maxaad odhan kartaa satanqasimu ama sawfa tanqasimu waa ficil mudaaric jazaaka allah khayr maa sha allah ficilkaa mudaaric ma mebni ba mise waa mucrab mucrab icraabka afartiisii baa ku joogaa rafcu joogaa rafco calaamatu rafciyagii afarta ahaayaa lagu rafcinaya damo toddobadii ay degaysay waa midkee ficil mudaaricoo saxiixulaakhira caamilka rafcinayaa waa maxay tajarudka wey faacilkii tanqasimu me waa hiya halkaa ku qarsoon socaynkaama tanqasimu afcaalulkhamse ma ka dhigi kartaa haye maxaa tidhi yanqasimuna mao shukran waar jazaaka allah khayr ninkaasi maa sha allah iska ka celiye ma arkayseen wa haadihi alaaثuhaa hiya alkelim my xalqadaa waxa wy nin idin bedelaya oo wa haadihi halaaثuhaa hiya اlkelim xalqatu abi xayaa nacam isla xalqadaasun kici iskuma ogin laakiin xalqaddu inay gabato habaqina dee xalqadda ayaa kale kacaya xagga u dambaysay tegeen miyaa su-aalahaba xagga u dambaysaynu ka bilaabaynaa ee istaag nacam wa haadihi alaaثuhaa hiya alkelim ereyga haadihiihi ma ismi baa ma ficil baa ma xaraf baa deliilka ismi inay tahay aad ku garanayso yaa maxaa tidhi eg haadihi inay ismi tahay deliilka aad ku garanayso maxaa tidhi isnaad baa ku jira haye waa ismiyo isnaadkaan ku garanayna isnaadkuna dee lix meelood buu galaabaynu odhan jirnay mubtadaha ka mid ahaa socaynkaa maaha ismigani ma daahirba ama damiirba ma mubhamba waa ismi mubhama ismi mubham imisuu qaybsamayey lix miyaa tidhi siddeed miyaa ismi mubhama war fiirso horta eeg ha si caadiya uun ismi mubhama uun iris weydii ismi mubhami muxuu qaybsamayey ya labunbuu u qaybsamaa ismu ishaare iyo ismi mawsuul haye labadaasa caan ah waxyaaba kale waa la heli karaaye haye eh, ma ismu ishaara mise waa ismi mawsuul mebni mise mucrab waa mebni fii maxalli maxay buu hadda yaalaa ma fii maxalli rafcin ba ma fii maxalli nasbin ba ma fii maxalli jarin ba fii maxalli rafcin buu yaalaa faacilnimo miyaa mise mubtadanimo mubtadanimo haye alaaثuhaa ka waran ereyga alaaثuhaa alaaثuhaa ka warran ereygaa alaaثuhaa ah yaa waa mubtada sow maaha magac labaad buu leeyahay ma sheegi kartaa magaca labaad u leeyahay alaaثuhaa ha magac labaad buu leey ereygan alaaثuhaa magaciisa labaad ma sheegi kartaa waa mudaaf jazaaka allah khayr waay waa mubtade labaadoo ku xiga haadaa yari ka warran waa maxay yadu waa damiir mudaaf fii maxalli maxay bay taallaa fii maxalli jarin bay taallaa hiyadaa ka warran iyadana waa mubtadaha waa mubtade saddexaad mana daahir ba mise waa ficil mudaaric mise waaba xarafba waa damiir shukran alkelimu ismiya ficiliyo xaraf alkelimu khabarkii baa dha ma ismiga horta ereygan alkelimu ihi daliilkaad ku garanaysa inuu ismi yahay albaa gashay intaas ayuu maanta inoogu joogi doonaa insha allah waxaan samayn doonaa si dheelitira ayaan xalqadaha u wadaynaa kolkaa wiiggii xalqad iminka abuxayaan oo qura ayaynu bilaabanay nasiibka beri way ku noqon karaan si aynay isku dhiganin laakiin waxaan isku dayi doonnaa xalqadaha oo dhan inaynu su'aalaha wada gaadhsiino oo maalintii saddex xalqadood ama afar xalqadood su'aalaha aynu qaarna xifdiga noo qaabilaan qaarna fahanka ay noo qaabilaan ayaynu isku ogaan doonnaa insha allah halkaa ha inoogu joogo